بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من قدم إلى ضيفه طعاما فقام يصلي wuxuu baab yahay man qadama ruuxii u hormarshay ee siiyey ilaa dayfihi martidiisa طacaaman raashiin iyo cunto oo faqaama istaagay yusalli xaalou tukanayo macnaheeda martidaada intaad soorto ood raashinkii iyo calafkii iyo quudkii waxaad haysa aad siiso haddana aad cibaadaysan karto oo in qasab ahayna wixii la cunto ayuu bukhaari ka hadlahaya xadaثana abu macmar cabdullaahi ibn camr ibn abiاlxajaaj albaqdaadi قال xdثna cبدالوارث بن سعيid قال xdثnي الجurayl سعيid بن إyاس الثقة الإmام إلا أنه اkhتلط في آkhر cمره قال xdثna أبوالعلاء ibn cabdilaah yaziid ibn cabdilaah ibn shakhiir baa loo yaqaana waa iqa imaam can nucaym ibn qacnab min asxaabi rasuuli illaah wa fiihi khilaaf ama waa taabici kabiir ah oo iqo imaama ah, ama waa saxaabi calaa khilaafin fiih qaala wuxuu taabicigaas ama saxaabigaas ataytu abaa darin abaadar baan u tegey oon booqday falam uwaafiqhu maanan helin ma waafainoo gurigii gurigiisi baan tegey gurigii baan ka waayay abudar n lam ajidhu wy ma helin abudarun marka beertiisa a ku maqan ama hantitiisa a gaaray buu taabicigan ama saxaabigan gurigii tegey faqultu limra'atii xaaskiisii waxaan ku iri xaaska abudar ayna abu darin abudar awey xaggee jira qaala waxay tiri gabadhii yamtahinu wuu soo danaysanaya ymtahin yani yashtagilu fii bacdi xaajaati ahlih meel mahna waana khidmada ahalka loo khidmeeyo ayaa mahna la yidhahdaa yamtahinu uu soo tanabuwanaya reerkan u soo shaqaynaya laakiin bay tiri sayatiika alaan hadduu ku iman doonaa wax yar iska sug waa soo dhow yahay wey fajalastu lahu waan u fadhiistay waa sugay fajaaءa waa yimid abu dar baa yimid walxaal macahu baciiraani laba neef oo geela isagoo wada ayuu yimid ama laba riti waxaa tiradaba baciirku waa ismu jinsi caadi ah geeloo dhan baa bacir la yihahdaa geeloo dhan laakiin soomaalidu baciir hadday maqnaa inta badan ratilay ku xambaaraan ayib qad qatara asagoo ku xidhiiriyey axadahumaa midkood bicajazi alaakhar kii kale sayntiisa yani waa xidhiirin baa la yihahdaa geela marka saynta laiskugu xidhay afartan rati konton rati labaatan rati nin baa kaxaynaya waa la xidhiiriyaa iaarkuna macnahaasu ka yimid hadda tareenahan waaweyn la raac maxaa lahahdaa qiaar baa lahahda carabi ahaan qiaar tareenku waa xidha hadda waa intaasoo baabuura daba taagan isku xidhan wey soddon sandaqabadoo isku xidhan way afartan labaatan konton kalbu dhan ya boqolaalan baa isku xidhan idan saan naw geela u xidhin jirra markii urta yani la hogaaminayo iyo tareenuhu iskugu xidhan yihin marka qiaar halkaasu ka yimaada yani qad qaطara axadahumaa yani rabaa weeye isagoo xidhay axadahumaa midkood ritigan dambe hogaanka ku xihan ama keenada ku xihan baa ritida hore siintiisa ku xidhaysa marka ayaas hogaaminaya ka horan baa keenada ku dhegi intaa kale marka inay kala furtaan mooye waa adood maanta dhan kaa hore intuu la xasido ama uu saan qaado ba kuwan dambana saan qaadahaya meeshay asagu uu raadka dhigoon ba ayaguna dhigahayaan halkaan bay n rimoorka baabuurkan iyo rimoor isku xidhan wey waa santarelaan caadi isku xidhan wax kale maaha marka abudar oo laba rati wada oo xidhiiriyey ayaa yimid buuri fii cunuqi kulli waaxidin mid kasta qoortiisa waxaa saara ama ku jiray oo minhuma min albaciirayni qirbatun sibraar sibraar yani sibraar biyaa uu ku dhaanshay ti kasta yani markaad meel dheer ka soo dhaansanayso oo meel dheer biyaha u wadeen intii lasoo dhaamiy wadaanta ceelka lasoo dara ama sibraarka lasoo buxiyey yaa rataba luqunta loo susuro laakiin markaad safrayso inaad rataba markaas meel dheer u wada maalin aad soconayso inaad dhoon horaad dhoon dambeed iyo xogow guraa u samayso od xidhaa labaadi kale wxo dhan way furfuranaya laakiin markuu meesha ay dhowdahay luquntaa loo soo geli marka dibuu keenaya ratow ya somaaliya ma taqaano qofkaa somaaliya kuma arag ayb laakiin eh, markay ugaarsanayaan o kale way sameeyaa markay ugaarsan ugaadha soo dileen markay caloosheeda iyo xidmada iska reebaan bay ayadoo dhantay xaggii xag ka xidhaan bay dhuqunta u geliyaan dadka qaarkood marka arki jir way sameeyaan ugaadhoo kale ku qaata marna dusha loo saaraayo waa sican baa loogu rara fii cunuqi kulli waaxidin mid kasta e, degalkiisa ama luquntiisa waxaa ku jiray oo minhuma min albacyaan qirba fawadachuma labada sibraar buu dhulka dhigay uma jaa markaasuu yimid oo ninkii soo booqday buu salaam faqultu waxaan yaa abaadarow maa min rajulin nin ma jiro kuntu aan ahaa alqaahu mid la kulma kaana axabba ilaya luqiyan minka walaa abqada ilaya luqiyan minka buur nin aan la kulmo aday aan kaa necbaa ama aan kaa jeclaa ma jiro waa laba aan isqabana nin bini aadanoon la kulmo wax weydiiyo oon adiga kaa necbaa ma jirin buur nin aan kaa jeclaan la kulma midna ma jiro hadda fasir wey sheekhu waad adkaysa jilci masalada maa min rajulin kuntu ima jira aan ahaa buu alqaahu inaan la kulmo kaana mid ahaa axaba mid la jeceliya ilaya xaggayga luqiyan xagga la kulanka minka xaggaadaba ruux aan ka jeclahay inaan la kulmo adiga ma jirin waxaase daba taalla walaa abqada walaa kaana rajul wey ninna ma jirin abqada laga necbaa ilaya xaggayga luqiyan xagga la kulanka minka xaggaadaba dar waa yaabaha qaala dar wuxuu yihi lilaahi abuuka wamaa jamaca haada wuxuuga xarakeeyeyna ma jira wamaa jamcu haada uu yidhi idin kordha ficil buu ka dhig dhib ma qaala abu dar wuxuu hi lilaahi abuuka ama lallaahu abuuka hadda lallahu leeda tacajub bay noqon haddii lilahi yana dhib malhe aabbaha ha jiro wey magaca aabbaha ha jiro oo kale wey lilaahi daruka kale macno tahay waa hadal kolkoolin ah markaa ruuxa aad xumaynayso baa loo isticmaala magaca ha jiro wayxako kale u dhowdahay laakiin waa ka duwan tahay haddii laakiin lallaahu abuuka layadana waxaa weyaan tacajub bay noqonaysa lilaahi abuuka ilaahay aabbahaba u ahaaday ilahay yani aabbaha ha wanaajiyo wey oo aabbaha meel fiican ha maro lilaahi darugoo kale wamaa jamaca haada labadan maxaa kulmiye waa biddaan weye waa naqiidaan inaan kula kulmo aad baan u necbaa inaan kula kulmana aad baan u jeclaa wax isqabata maaha waa dad weydiiyo isqabatiin wey qaala wuxuu i ninkii ahaa nucaym ibnu qacnab inii kuntu waxaan ahaa bui waadtu kii nool duugay mawcuudatan fi ljaahiliya gabadh yar baan ayadoo nool xabaalay nool juug ba laa carurta yararka markay miyo ku ciyaarhayaan way yaqaanaan say ku qabtaan bay maro kugu ridaan oo meel bacaada kuu qoraama ama bay ku dhex dhigahayaan kaasa lagugu xabaali in yar hadday kuu daaya naftaa kaa bixi adoo marka kulaaday oo dhiiday oo naftu ka hayso baa lagaa soo bixi waaadtu waan dugay mawuudatan ninka loola dugay an waida mawuudatu su'ilat dhaqan waxu lahay carabtu jaahiliga waxaa kamid ah dhaqimada xun ka mid ahaa gabdhuhu markay dhashaan way xabaali jireen iyagoo nool bay xabaali jireen ama ceelasha ku guri jireen laba macnayna sheegi jiro mar waxay dhihi jireen waxaanu ka baqaynaa hadhow markay weynaadaan inaan biil iyo nafaqe iyo masruuf iyo marashiinti loo waayo marka dambe ay intay halaabaan meelaha ay shirkooda ka ganacsadaan ama ay baqaayaad noqdaan waxay kaloo sheegi jireen carabtu niman duulitaan badan oo dagaal badan oo soomaalida oo kale ahaayeen oo aad isu baabi'iyo markay isweeraraanna soomaalida dhaqanka malodhe islaamka ka baabi'iye waa gabdhaha la kala qabsan jiray sida jeela iyo xoolaha loo kala dhacaa dumarka loo kala dhici jiray markay reer intii laga awood bate dhasha la dhigto dumarkiiso dhan baa la kaxisan jiray marka gabadhaydi anoo nool intii nin intuu xoog ku qaato u naadaysan laha marka iyadoo yar baan noogu duga odhan jira ceebtaasay ka xaray khawfa min alcaar oo xagga zanada ay u jeedaan ama khawfa min alcaar oo xagga sabiga ay u jeedaan labadaaba way sheegi jireen lakin waa macno baail wey sidaa darteed eh, camr ibn eh, ibn nufayl alcadawi zayd bn camr aabihi eh, saciid ibn zayd aabihi zayd bn camr ibn nufayl alcadawi wuxuu samayn jiray quraysh wuxuu ka odhan jiray gabdhahaana idin bee ka keena faraha ka qaada ninkuu arko gabadh nolol joogahay uu ka qaadi jiray markay rumaatoy ay noqoto ay noqoto dhowrituujeega dhowdhiijir hadda gabadhi ma qaadan oo ma adigu adaa dhalaye eh, haddii waalid ah, ilmima ka dhigan oo ma intifacsanoo weli weligaan kuu xajiya ilahay ka weynaato hadduu dha iska keenna wuu ku wareegsan jiray hadduu daa warma hayn kare dhaafina asagaa intaasoo dhan odbahay markas dhan buu ahaa zayd bn camr eh, lilaltaam walaramil eh, waxuu ahaa wayl buu ahaa idan isagoo xanafi ah oo diinta nebi ibrahim ku taagan ayuu geeriyooday nabina wuxuu sheeg salawatullah wasalam aley inu yahy min ahli اljanna weliba maalinka qiyaamo lasoo saari doona yubcaf yowma alqiyaamati ummatan waxda umma waxda isagoo kelig duunida maxaa yeele waa uu ka duunaawaya dadka ka qurasheen qayb noqotay nasaara iyo masiixiyiin noqda iyo qayb yahuudooda iyo qayb mushrikiinay ahaayeen asagu marka wuxuu ahaa xanafi muslimu ah waa ka duunaa idan marka waxaa ku soo baxaya dariiq gooni oo qurey ka duwan bu ku iman doonaa ayb waxaan islamka soo gaarin baa loo jeeda fi ljaahiliyati islaamka ka hor arhabu waxaan marka koosanayo oon dhibsanayn ka baqahaye in laqaytuka haddaan kula kulmo an taquula inaad i laa tawbata laka marka ilaahw abudar baa ku tusmaa islaabo weligaaba maadaama aan dembigaa fi ljaahiliyati galay waxaan ka baqay intaan kula kulmin su'aalku weydiiye inaad tiraahdo towbad ma lihid maxaa yeelay naf ilaahay abuuray oo irsaaqadii rabbi qadaro qorsheeyey baad xabaashood ayadoo nool duugtay aabba iddaa ku dheh baad ceel kaga soo tagta ama aad bad ku riday marka tawbad ma lihid min ajli dalika katabna calى bani israa'iil anahu man qatla nafsa bغayri nafsin aw fasaadin fi اlard fakaأnama qatla الnaasa jamiica idan halkaasaan ka baqayay bu laa makhraja laka kuma sugnaanin meelaad ka baxdo irid ma lihid fardafur meli kafaara gudmeli inaadaan ka baqahayn taa marka waa arinta aan u necbaa inaan kula kulmo wa kuntu arju waxaan kaloo kuu daraynhayo on rajaynaya buri an taquula inaad tidhahdo laka tawbatun wamaraj laka tawba towbad baad leedahay iyo wamakhrajun meelka bixid meelaad ka baxo dariiqna waad leedahay oo weli ridba kuu fura inaad tidhahdan waan rajaynhaya buri idan saasaan u jeclaa inaan kula kulmo labadaba marka gaad taalin qaala abu dar wuxuu hi afiljahiliyati asabta afiljahiliyati ma islaamka ka horbaad asabta dembigan ku dhacday oo gabadha yarta a noola joogtay qultu xaari bu nacam ha qaala wuxuu hi cafa allaahu camaa salaf cafa allaahu ilaahay waa dhaafay waa cafiya camaa salaf wixii ka horreeyey islaamka ilahay kuma haysto qul liladiina kafaruu in yantahuu yugfar lahum maa qad salaf wana alislaama yajubu maa kaana qablah wa qaala limra'atii xaaskiisii marka abudar wuxuu ku yidhi i'tiinaa biacaam raashin noo keen bu gabadh yahay waxaa jeel martibaa kuu fadhidee raashin keen itiinaa biacaam faabad waxay tiri waxaa ma ama xoogay wa yar madax adayka inay xaaskiin moogtay waa isku dhiban yihiin haaliban maro badan ayib xoogay yar ayadu yar qontayso ninka lagu tala gashay oosan doonayni in lagu qardhaba ama lala cuno buudhii laga yababteen martibaa soo taagteen wax fiican ma hayo ama xoogooda oo iskaa uun afku dufaleeya soo hormarin intii wanaagsanina way dhegayso rag badan haweenkooda ku furay hawlahaasa laska ilaaliyo almuhim faabad waadid waxba keeni mahayd uma amaraha mar labaad baa mudan amar haweenaydii faabad gabadhi dambe ee xaaskii dambe u qaban weye dhowr xaas buu soo mara abudar uma amarahaa faabad xata irtafacad ilaa ay kor u kacday aswaatuma dhawaqo ilaa ay murmeen waxba sheegi maysidee markibaa ku fadhide soo dhaqaaq burateen waxad haysa war haddaa aduguna amin xilla tira waxbaa la fadhiyay marti iyo nabal leexay tira aduga lasku dhaca xarta tafacad aswaatuhuma qaala abudur wuxuu ihi iih yani waa kelima iih hadda waxay lamcaa tahay waahan oo kale cako oo kale wey laakiin asal kelimadu i waxa weye markaa leedahay ku dar kordhi waxaad ka dalbayso kalimatu isdiyaad eh, markaa wax ii kordhi leedahay hadalka wad haye ehe oo kale wey laakiin macnaha hadda meesha ugu jirto waxa weyaan waahan bay la mid tahay bimacnaa caku wuxuu dhibsanayaa waxooguu kohoday martida meesha fadhida iyo dalabku bixiyey ay gabadha xoogo ka madax taagtay taasuu dhibsanaya faina kunna idinku laa tacaduna markaa tallaabaysaan laa tacadawna ama maa tacadawna meesha waa in laa la geliya ama maa la geliya bacd nusu baana qoraysa aniga iguma jirto laa baa idin qormiya faina kuna idinku haddaad dumarkiin wey laa tacadawna ma tallaabaysaan oo gudi maysaan mar naba ka dhaqaaqi maysa maa qada rasul rasuulka wuxuu yidhi aniga delka wa ii sheegaya in la shidana fiican ayib nabigu wuxuu sheg sal slam weye haweenku in feer qaloocan laga abuuray si kastood u khayr badan tahay oo gabadha u wanaagsan tahay u diin jeceshahay oo u qaraabo jeceshahay xoogow un dilqaasa laga waayi maayo tiibuu abu dartaabanhaya qultu waxaa idhi bu i haddaan ahay nucaym wamaa qaala rasuul اllah rasuulka ilahi muxuu yidhi oo ka yidhi fiihinna fi الnisa dumarka nabigu muxuu ka yidhi qaala wuxuu yihi nabigu wuxuu yihi ina almar'ata haweenaydu khuliqat waxaa laga abuuray min dilacin feed baa laga abuuray fii riwaaya khuliqat asal riwaya ku jirtaa ama ina almar'ata haweenaydu dilacun waa feed qallocsan iyadaaba feed aba ayib wa inaka adigu haddaad nin tahay in turiid haddaad doonto an tuqiimaha inaad toosiso ood suusuubiso tagsarha waad jibin ama tugsirha waad jibin yani haddaad tiradaado waxaan khaladka yarka aad ka saxayd waa kelin jilinteeda waa furi wey kala tegeysaa sida daraatee somalia waxay tiraa dumar nin dhowray kama dhalay dheheen dumar nin dhowray oo u fiirsaday kama dhalo waxay kaloo sheegaa nin eh, iska suufi ahaayo shu ilaa afartan gaare oon weligii guursanin iyo markuu afartan jir yaha gabadh loo guuriyo reer loo dhiso loo aroso isbuuc markuu qabayo gabadhaasoo gacanta wada wuxuu aabbeed iga furan tahay ibaha adeer waa sidee baa leeyi ruux weyn oo iska daraandaga anuusan yeela garan mahayn ruux weyn oo iska yeyeelayn oo sidii carruurta u dhaqmi waxaan ku sameya garan mahayn marka ilmo carruura ilmo carruura ma ahbu waa ruuxa weyne intaa la eg marka intaan ku dhiman lahayn iga qabtaybu faraha <laughs> dadka dhalaybu kusoo wareeji waa tegin <clears throat> marna waxay dhahaan dumar ama haweeney ama ka samir ama u samir yani ama ka sora faraha ka qabo isdhaafi ama iska dulqaado wain tudaariya haddaad mermeeriso oo suuban salaaxooda faraha xananka oga bixisood u xirma qaboojiso ood uun iska dulqaadato oo tiraada ma weyn bay hali cuntaa ood waayo noqoto fa inna fiiha waxaa ku jiraya dumar gabadha ayada ah awadan qallooc baa ku jiri iyo wa bulqatan dangaag waa ninku dangaadho haddee maryahay kuu dhaqay oo waad weheshan oo shawa ku godan oo wehelbay kuu tahay waaba xaaskaadi laakiin diilqaaf laga waayo maayo aslawad waxaweyaan waa daa aslawadku waxaa weyaan waa daa ku dhaca cagaaga oo kale wey cagaaga oo markuu ku cagaagal dhutay oo kale buu macnaha ku yimaada almuhim waxaa weeye awadan qalooc baa ku jiri wey iciwajaaj baa ku jiri qalooc baa ku jiri ama meelun bay ka dhutay ama meel bay leedahay isu gaadha goortan ama meelun baa goanida weeye idan marka ama dhib iyo qalooc baa ku jiri xaggana waa ku dangaari marka waxaa weye waa maslaxa iyo mufsado meel wada yaallo wey ayib laakiin waxaa badan wey khayrkooda fara badan xeerkooda wanaagooda fara badan marka intaa yarta u saciid ibn jubayr mase calqama ibn nuqaas alleyfi fii saxix albukhaari ibn cabaas baan oomi jiran wuxuu ihi ma guursatay maya guursa buu ihi faina khayra hadi اlummati akaruhaa nisaaa ummadda waxaa u khayr badan ninka u dumar badan ee guursa buu ihi alla fadhiin halka cabada la adahaybu midka keliya oo la ahayd waxaa u khayr badan ninka u dumar badan gabdhuu asagu dhalay iyo wax la dhashay iyo bar u iyo intuba ah, ninkaasaa kaa khayr badan buri hore ka guurso marka waa khayr iyo wanaag weeye sa darteed baa ambiyada la jeclaysiiye rasuulka salawatullah waslam aleh khayrkii fawallad gabadhi marka canaanta ay ku dhacday xadiidkii nabi maxamed lagu dul akhriyey way laabatay way jirtay gurigiiba isku marjiirtay fajaaad waxay la timid bisariidatin kibis bay keentay sariidadu waa kibis canjeer intii la jabiyo maraq ugu daran wey maraq oo hilib uu ku jira lagu daraaxyo ayib keekeyga ma keekeyga waa dhib badan yahay timista eh, qumanayd w aduu ceeshko kalaga dhig ceeshko intiisi macan loo jibiya haddana eh, eh, suugo fiican lagu dara ama maraq fiican oo hilib lagu daray kaasa taritan la yahdaa fatiwaad ma la yahdaa keekeygana waa raashinka raashinka ugu xun wey keeka lagu fasiri kara jir kashin lita wey keekay way nin waxweeyaan baa meelaha ku cajaquba ayib ama faridku wuxuu ahaa cuntada markaa u qiiman badnayd bu ahaa cisma hayuu saa maarmaya anugu keekee laguma firi kara jir ya ya nina wuxuu le waa isu jaaljabaatu wey eeruga dhamaado wey almihii waa kiisu in la marakeeyo kaanaha aad mooda kidistay gabadhu keentay qaaa kaanaha waxaad moodaa aatun aatun waxa weyaan baashi loo yaqaano curcurida dadka qaarkiin dhabad bay u yaqaanaan curcuridan waxa loo yaqaanaa baa meelaha banankay fadhiisataay oo cudcudhubay tiraada ukun sharax sharax fara badan leh dhulkay qodataay ku dhashaa ukun dhowr ama laba ama saddex ama afar bay dhashaa sharax sharax fara badan bay leedahay ama ukunteeda waxay u agtahay baroon wey ama waxaa tirada waa bonni bay u agtahay aad bay u dheerataa way dushaa meelaha biyaha kusoo degtaa iyadoo fara badan haddana koox koox bay isku raacdaa markay socotona way shanqadhaa way duulaysaa aad bay u shanqadhaa curcudi baan u aqaana dumarka dabad bay dhacaan iska dad ale arkay oo eh, middaa laftirkeeda kaa adoo ad leehay dad baa waxay leeyihin bay dhacaan badna fiin bay u yaqaanaan waxyaaba badan ba jirta almihim ma fahantay horta baashaas ma garatee ya ceelkeedu ceelasha aad bay u timaada ayadoo fara badan laakiin meelaha bananka aday dhulkay degta dhulkan laga garan maayo marka waa tahay marka wuxuu kaga shabahayaa kiliifta guduudkeedi quruxeedii maasha way quruxsantahay curina taqaanada aad bay quruxsantahay wayna guduudan tahay ya midab bay madooba inta ku waa gagaaban tahay wax waaweyn maaha qolleydoo ka yar gagaaban wey kana kuskuusan <clears throat> maxaad kula u taqaanaan maaha werwerada maaha werwerada waa laba qeybood midna xiran xirkumay galo midna waa mid madow oo webiyaasu jooga mid banankuu jooga laba dhooganoo gudguudan buulee ma ahagaas kaanaha aad mooda qaaatun baad xagga duyeedkeeda iyo quruxdeeda sheekhu hoos wuxuu leeyaha darbu min alxamaam waa qayb qooleyda ka mida ah. inaga ka samaayaan nooc qooleyda ka mida ah, lakin way agtahay qooleyda way agtahay daatu adwaaqin waxay leedahay waroogyo luqunta wax ku leedahay weeye meesha lagu dhihi jiray qooleyda waxaa marsatay qad bay marsatay iyo qur-aan bay dhigan jirtay hawlihii oo kale wey meelaan ka keena ma naqaan faqaala wuxuu saxaabiga abudar ahaa kun cun buurkiiskan iyo sariirkan cun walaa uhawilannaka yaanan ku cabsiina waxba aanu inaan kula cunin waay dhib u arkay inaad tiraado an hadda yala kula cunin maayo lama doona ruxoo dhibo sidii saxaabadii abubakar dhibo oo kale ayib kun cun walaa uhawilannaka yaanan anuu ku cabsiina weye oo inaba ku walbahaarinna maxaa yeelay anugu nin reerkiisii joogahay fa innii anugu midda kale saa'imun waa soomanaha uma qaama waa istaagay saxaabiga abudar ahaa yusallii inuu tukanay intaasuu ka rabay abudar ee bukhaari abudar ninkuu saxaabigii ama taabiciga sooray oo raashinka siiyey haddana u macdireeyey ee wuxuu anugu aan soomanahay waxba cunayd la'aantayda iyo inaan darka soo geli waaye yaysan dhib kugu keenna iska cunteen fajacala wuxuu guda galay abudar yuhadibu yani yukhafif inuu fudaynay salaaddii wey yuhadib arukuuca rukuucda inuu fudaynay salaaddii buu fuday sida axmed iyo kheyrkiiba ay tilmaamayaan maadaama nin u fadhiyo inuu saa dheer iska diidan yahay wuxuu rabaa inuu duuban saa fudeeyo balcadka macun oo u yuu rabaa yuhajib rukuuc yukhafif rukuuc inuu rukuucda fudaynayo waa min baabi ilaaqi aljuz waraat kulli uma infatala markaas uma insarafa markaas salaadda ka baxay faakala waa ila cunay meesha waxbaa ka baxay faqultu waxaa idhi buu ii lilah maa kuntu akhaafu an takdibanii maa kunta akhaaf kama baqayni haddaan nucaym ahay abuudarow an takdibani inaad been ii sheegto saxaabi dhan oo weyn inuu darka i geliyo xoguu salaad madaxa gashado markuu cabaar joogan soo majiro ila cuno oo yidhaahdo been ii sheego marnalkaamaan filaynin ayib qaala wuxuu yihi markaa abudar lilaahi abuuk maa kadabtu been ma sheegin ama beenkuuma sheegin mundu laqiita intaa ila kulantay u saxaabada u fiirso diadooda yani isma beryeelhayo malaanu been margey ma sheegin ficlan isagoon sheeginba insha allahu tacaala haddana hadda intaad ila kulantaan wax beena kuma sheegin maadaama haddaad taa weligey been ma sheegin ay tafkiya keenayso oo lagu arkiraa xoogii nis bunbuuninhayo is ammaanayaa tahay saxaabada dalkaa geli mahayaan intaad maanta ii timid aniga been kuma sheegin wax beenana ma se wax u jiraan waa yahay qultu waxaan idhi bui alam tukhbirni miyaadan ii sheegin abudarow anaka saa'im inaad sooman tahay markaad raashinkaysiinaysa qaala ku yidhi balaha alla madar waa kuu sheegay inaan soomanahay laakiin maxaa dhacay waa soomanaa laakiin bishana waxaan moodahay saddexa beri inta soomi jiray inay maayay dhiman tahay saasaanan ku soomay saaka salaadda markaan cabaar weli baan xusuustay inaan saddexa beri aan lahaa aan soo soomay saddexdii beri raatibkay ahayd en caadada u ahaan bil kasta ka soomi jiray inaan soo dhammaystay ayaan ogaaday kadibna waan furay soonkii oona kula uh, cuntayna warku dhan yahay inii sumtu waan soomay min hada shahri bishan ayada ah alaaa ayaam saddex beri baan ka soomay fakutiba lii ajru ajirkiisana waa la ii qoray waxalla waa ii banaanaaday liya acaamu macaka inaan kula cunteeyana marka waa ii banaan tahay dhaqankii aan lahaa bil kasta inaan saddex beri ka soomay saddex beri waa soo dhamays markoona waa ilowsanaa wey hadda adugu hadad le raashinka la cuna isheeg baan kaa bixin laakiin hawshii raashinka ii diidaysay waa soo dhammaatay idan marka waa loo fasiray saxaabiga bukaari marka wuxuu ka rabaa inaysan isdiidaynin cibaadaysiga iyo inaan ruux marku sorto oo salaadkiga ka rabaa ayib baabu nafaqati arajul calaa ahlihi wuxuu baab ruux inuu nafaqeeyo duula ahlkiisa iyo reerkiisa xadaana xajaaj ibnu minhaal alanamaati iqat imaam akhraja lahu ljamaca qaala xadaana xamaad ibnu zayd ibnu dirham albasri can ayuub بن تميمة السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي أسماء الرحبي عمرو بن مرثد بلويق أن ثقة الإمام قتل في خلافة عبد الملك بن مروان عن ثوبان عن النبي قال إن من أفضل دينار ina min afdali diinaarin diinaar midka u fadli badan waxaa ka mida wey shii la bixiyo midka u fadli badan waxaa ka mid a diinaarun anfaqahu rajulu calaa ciyaalihi baa kuu qadaran qasab wey meesha taqdiir baa kugu jira waad ku fahmi kartaa ina min afdal dinaari dinaaru weliba anfaqahu rajul calaa ciyaalih shilin la bixiyo shilinka u khayr badan waxaa weeye shilinka aad ku bixiso carruurtaada biilkooda wa dinaaru weye ka labaad anfaqahu calaa asxaabihi fii sabiili illah ka labaad ee ku xigana waxaa weye shilin aad ku bixisay jidka ilaahay mujaahidiinta iyo dadka halgamayo shilinkaas siiso wa dinaaru weye ka saddexaad anfaqahu uu ninku ku nafaqeeye u ku baxshay calaa daabati gaadiidkiisii fii sabiililah itigu gaadiidsanaya iyo faraskiisii ama dameerkiisi ama baqalkiisii wuxuu ku bixiye qaala abu kilaabata wuxuu yidhi wabada'a wuxuu ku bilaabay rasuulku xadiidka ama sawbaanba ku bilaabay bilciyaali ciyaalku ku bilaabay janakaas u fadhi badan wa ayu rajulin waa kuwa ninka acdamu ka wey أjran xagga أjirka min rajuli nin yunfiqu calى ciyaalihi صigaara min rajulin yunfiqu biilahaya ama nafaqaynaya calى ciyaalihi صigaar caruur yaryar caruur ninka biilahaya nin ka khayr badan waa kuma xatىa yugniihim اllahu caزa wajل ilaah uu deeqo oo ay isku filaadaan inta laga gaarhay xadaثna xajaaج ibn minhaal alanmaطي qaala xadaثna شhucb بن xajaaج أبو بسطام الواسطي قال أخبرني عدي بن ثابت الأنساري ثقة إمام إلا أنه رمي بالرفض أو بالتشيع قال أولي تابعياس سمعت عبد الله بن يزيد الخطمي عبد الله بن يزيد الخطمي آه وعدي بن ثابت أووجي وحقه إياه وجده لأمي طيب يحدث أصوه كو الرمية عن أبي مسعود البدري طبة بن عمرو can الnabiyi qaal man anfaqa nafaqatan ninka diil ama masruuf bixiyaaye calىa ahlihi xaaskiisa iyo ahalkiisa waxaal huwa yaxtasibuhaa ay yaطlub اlأjar min allah isagoo marka ilahay ajr ka dalbahay oo ay lilaahi ka tahay ikhlaas iyo ilahay dartii ha lagaa sheego iyo ha lagugu ammaano midna aysan ka ahayn kaana waxay u noqonaysaa dirhamka iyo nafaqadaa u bixiyey asagoo ilahay dartii ajr ka doonayahay sadaqa sadaqa u noqon marka waxaa laga qadanaya shaygii xilfi waajibka ee ku saaraa xataa haddaad gudato adoo ilahay dartii u gudanaya in ajir ka helayso oysan ahayn layska cala waajib xadaثna hishaam bn camaar shaykh الbخarي ثiqة imam qaal xadaثna اlwaliid ibn muslim ثiqة ila anahu mudlis ila anahu yudlis tdliisa taswiya lakin qad saraxa btaxdiiثi huna waana masأla khilaafiya ninka mudliska ee weliba tadliisu taswiiha yaqaana ama lagu yaqaano ma shardi baa in طabaqada sheekhiisa iyo xigtaba uu xadiثana yidhahdo oo hadda xadaثna abu raafic buu yidhi waxaa ku sii riga xadaثna mxamed ibn اlmunkadir labada dabaqaba inuu xadaثna ama samictu ama akhbarna ama anba'na u yidhahdo ma shardiba mise sheekhiisa un inuu caddeeyo ayaa ku filan masala khilaafiya ayib laakiin xagga tadbiiqa iyo camalkooda waxaad moodaa in ay u badan yihiin dabaqada koobaad bay u badan yihiin dad mutacanitiin labada dabaqada shardina waa jiraan qaala wuxu uhi weliid xadaثna abu raafic ismaaciil bn raafic اlmadani ضaciif اlxifd qaala xadaثna mxamed bn munkadir min iqaat الtaabiciin can jaabir bn cabdالlahi qaal qaala rajulu nin ba wuxuu yidhi yaa rasuul rasuulka ilaahayow cindii diinaarun hal shilin baan hayaa hal diinaar baan hayaaye xageen ku baxshaawey yaa u mudnaan leh yaa mudan qaala wuxuu nabigu anfiquu calىa nafsika naftaada ku hormari waxaad ugu baahan tahay naftaada ku hormari wey qaala wuxuu yihi saxaabigii cindii aakharu waxaa laga qaada hadaad tiraa toban kun baan haystaa waxaa laga taa macne waa in xoolahooda dhan baa toban kun intaan ku dhaho toban kun banaa gabadhooda toban kala soo saaro war been baad sheegaysa lama dhihi karo liannan waxaan kuhi toban kun baan haystaay waxaan toban ahayn ma haysta kuma dhihina mogta hadda saxaabiga nabi maxamed wuxuu yhi waxaan hayaa cindii diinaar haddana muxuu ihi ku kalaan hayaa haddana muxuu ihi ku kalaan hayaa marka luqadu way keenaysaa cindii aakharu faqaala nabi wuxuu anfiqhu ku nafaqee calىa khaadimika khaadimkaada aw qaala wuxuu ihi calىa waladika waladkaada warasadaada iyo carruurtaada iyo ahalkaada ku nafaqe qaala wuxuu ihi saxaabigu cindii aakharu dinaar kalan haya qaala nabig wuxu dachu ku bixi oo deji fii sabiili اllahi wahuwa akhasuha yani wahuwa aqaluha ajran diinaarka aad ku bixisay fii sabiili اllah ayaa ka ajir yar diinaarka aad naftada ku sadaqaysatay ama carruurtaada ku biratay wahuwa akhasuha intan dambe daciifo wey qaybtan dambe wahuwa akhasuha dacfu fi sabiil lah wahuwa akhasuha daciifa jiddan saxiixun ligayri buu sheekhu yidhi duuna qowlihi dacfu dacfu fi sabiil wahuwa akhasu haadaas yani sheekh wuxuu hi waa daciifa maxaa yeele waa nakaara macnawiya ku jirta alinfaaq fi sabiil illah qur-aanku wuxuu caddeeyey sunnaduna in badan tibaaxday inuu yahay darajooyinka u khayr badan inay lagu janno tago marka wawa akhasuhaa ida nakaara macnawiya ku hal imanaysa aayaad fara badan iyo axaadiis ayaa jirta aaniyan khisa lagama cabiri kara shay nafaqo la bixiye lafdiga ku warin lahaa ama sheekhu ku warin lahaa wawa aqaluha ajran xadiiska hore makaati ka celhaada idan culm waxay leeyihin ninka loo yaqaano abu raafic ismaiil bn raafic min awhaamihi wey maadaamuu daciif alxifdi ahaa asagaa u gembiyey lafdiga saxaabigu wariyey ama taabicigu uu la yimid baa u gembiyey marka akhasuha marka waa minkiisii bay dheheen laa min qawli rasul sal slam idan halkaasu dhibka kaga jira xadaثna mxamed bn yuusuf alfiryaabi qaala xadaثna sufyaan aلthawri can muzaaxim ibn zufar alxaaris addabi iqaة imaam can mujaahid bn jabr almakiy can abi hurayra ninka loo yaqaano asagoo muzaaxim bn zufar maata haaziyan maca qutaybat muslim can الnabiyi qaala rasulku wuxu arbacatu danaaniira afar diinaar diinaaran acطaytahu miskiinan وديناaرا أعطyته في رقبة وديناaرا أنفقته في سبيل الله وديناaرا أنفقته على أهلك أفضلها الذي أنفقته على أهلك أربعة دنانير أفر ديناar أعني waxaan u jeedaa يعني ديناar waxaa lagu نصبinaya kole فicل محذوف caamil محذوفa meesha ku jira kole أقصد أو أعني waxaan u jeedaa diinaaran lan acطaa laba mafcuul bay aata laba mafcuul way haysataa laba mafcuula ilahna waa haysataa midna waa miskiina midna waa damiirka acdayta ku jira idaa marka macaamil <clears throat> maxduufun jira acli waxaan u afarta diinaar ee nabigu uu markaa isbarbar dhiganayo uu maqaaranaynayo waxaa weeye diinaaran baan u actaytahu aad siisay miskiinan waa mid waa diinaar diinaar baa miskiinkiisa kow ka laba maxay wa diinaara weydka labaadna acdaytahu aad ku bixisay fii raqabati yani fii ictaaqi raqaba koox xoreynta ruux miskiin muslima oo ama gaal ba allah ka dhigee yani gacan binaadan ku jira ku xoraysa ayib ka saddexaadna waa maxay wa dinaaran anfaqtahu fii sabiil iyo shilin aad ku bixisay jidka ilaahay ka afraadna wa dinaaran anfaqtahu calaa ahlika afdaluha afartaa diinaar midka u khayr badan waxaa weye afdaluha waa khabarkii arbacatu danaaniir arbacaa mubtada ah afdaluha khabarkeeda wey arbacatu danaaniir waa maxay afartaa dinaar afdaluha keeda u fadl waxaa weeye aladii anfaqtahu calى ahlika intan dambe marka diinaaran acطaytahu tafsiirka waa jumla ictiraadiya oo tafsiiriya jumla tafsiiriya afdaluha midka u fadlan waxaa weye aladii shirinka anfaqtahu aad ku bixisay calى ahlika ahlkaada baab yu'jar fii kuli shayin xata luqma yarfacuha ilaa fii imra'atih wuxuu baab yahay ruuxa muslimka in laga ajirsiinayo laga awaabin fii kulli shay shay kasta laga ajirsiinayo xata luqma afdalkaba allah ka dhigo yarfacuha uu ninku u kor qaadahayo u yeelayo ilaa fami imra'atihi eh, w fiidu waa taqaanaa waxay marbay kamid noqotaa maxay kamid noqotaa min asmaa alkhamsa ayb xaaskaada waxaad ku biilaysa siinaysa eed ay calfanaysa xataa ajabaad kelaysaa xadaثana abulyamaan alxakam bn naafic qaala xadaثana شhucayb ibn abi xamza can الzuhriy maxamed bn muslim bn shaab zuhri qaala xadaثanii caamir bn sacd ataaciy aljaliil sacd waqaas wiilkiisi wey can sacd bn waqaasin anahu ahbara anahu warashanay ahbarahu waxaa u warramay ahbara sacad baa warramayo ku caamir u warramay muxuuna u sheegay ana الnabiya nabigu ama uhri baa damiirku noqonaya uhriga hore abarahu <clears throat> oo ninka la yhahda caamir baa u warramaya zuhri wey ana الnabiya qaala wuxuu ku yii sacdi ku yidhi inaka adigu waynu soo mar xadiika dhowrkoor baynu soo mar xadiidka sacdi inaka adigu sacadow lam tunfiqa ma bixisid nafaqatan masruuf iyo nafaqo tabtagii aad ku doonayso biha ayada wajha allahi ilahay dartii ama wejigiisa caza wajal ilaa ujirta waa laga ajirsin biha binafaqa ajir baa lagaaga qori wey xataa maaba allah ka dhigo weeye tajcalu aad yeelayso fii fami imri'atika xaaskaada afkiisa aad gelinayso koobka biyaha siinayso waxa yare raashinka cadfanaysa bixinaysaay afir ba lagaga qor wax kaska badaay baab ducaa ida baqiya ulu leyl wuxuu baab yahay in ilaahay la baryo habeenka markuu ulu ka haray yani markii afar sac ka hadhay habeenka labay toban sac buu haalib noqda annaga hadaynu waddankeena joog ayb nin kastana joogo unbu ku waktihi meelaha ay habeenku sagaal sac u noqonayo ulkeeda maxay marku habeenku ka haray saddex sac xadaana ismaaciil ibn man ibn abi uweys qaala xadaanii malik ibn manhaj cabdixusein aftiga u yahay maam an imaam daar hijra waa imaamkii can <coughs> mushhaabin can abi cabdilaahi alaqar salmaan almadani oo magaciisa loo yaqaana ninkan abi cabdilahi alaqar oo mawla juhaynati iqat imaam can abi hurayrata ana rasuul lahi qaala rasuulka ilah wuxuu yidhi yanzilu rabbunaa rabbigeen baa soo dega tabaaraka wa tacaala fii kulli leylatin habeen kasta ayuu rabbi soo degaa ila asamaa'i adunyaa samadan soke ee dhow buuna u degaa yimaadaa xiina wakhtigiibuu rabbi subxaanahu wa tacaala soo degaa yabqa uu haro ulu leyl aakhir habeenka ulkiisa dambe saddex meelood meel habeenka qaybta dambe riwaayo kale waxay tilmaam xiina yadhabu markay tagaan uluaa alleyl habeenka labadii urs markay tagaan way iskeenaysaa de labadii markay tagaan hulu baa haray ayib waa iskeenaya fayaquulu rabbi wuxuu odhanayaa marka ayadaa man ay baryahaya faastajiibu lah marka aan ka ajiibo yaa wax i weydiisto oo ay baryoon ka aqbalaa man yasalunii yaa wax i weydiisan fa ucطiya marka aan siiyo man ystakfirunii aw man ystakfirnii yaa dembi dhaaf i weydiisan faakfira lahu markaa u dembi dhaafo idan min axaadiiث nuzuul weyaan xadiidku waa xadiiث mutawaatira akara min cishriina saxaabiyin buu ka yimid waana xadiid saxiixa weye mutawaatir ah waana min adilaة اlculuwi subxana wa tacala calى carshihi adilada tusaysa rabbi inuu carshiisa ka sarreeyu ka mid yahay xadiidku isagoo dliil ah bxadi daatihi fii sifati الnuzuul b haddana wuxuu yahay dliil min adilaة culuuli calى carshi maxaa yeelay ilahay markaad sugto inuu carshiisa ka sarreeyo bay ku imanaysaa ilaah subxaanه wa tacaala wuu soo dega idan waana صifa ay selafku sugeen qaatibatan xatى aئmaة اlashaacira alqudaama kulligoo way sugi jiray qarniga afraad wixii ka dambeeyey ayuu bilowday inkirka la inkiro ee qolyaha sifaafiyada ay inkiraan sifada ama mucil ayagooda jahmiyadii asalka rikooda uma jira warkooda idan marka waxaanu sifadaas sidaynu u suganaynaa waa sifatu nuzuul tariiqu bilahi subxana wa tacala ibnu taymiya kitaabka gooni ka qoray shar xadiis nuzuul layado dheer buu ka qoray ayib kitaabka kitaa muhim qayim jiddan amsale markuu marayo aad lagu laabto kitaaba qiimo badan wadaada waxay yidhahdeen hadda hataanu sallimon ogolaano nuzuulka rabbiga subxaana wa tacaala tidhaahdeen uluka dambi rabbi soo dawaaye adduunkuna uluka kaba dhammaaday deh aduu markuu haween sulusuliyey kuu yahay ninbuu waagu baryahayaa markuu waagu adigu kuu baryahayo nin baa sideed saacadamida ku jira adduunka lagama waayo dhihin sulusuliley taa macna marka waxaa weeye ilaahay ma dhaqaaqo sanadiisa ku jooga waa shuba xoog wan shubada rabbi u horreeye keenee kiciyey ibnu xasan baa ka mid ahaa kitaabkiisa fasalka iyo meelo badan ba ku kiciyey laakiin nimankaas min xayu laa yashcuruun aw laa yadruun waxay noqdeen mumailiin wey waxay noqdeen mumasiliin oo waxay ku shabaheen ilaahay mashuulkii wa watacala waxay ka soo qaadeen adoo kale aduu markaad soo degto meel sare ka soo degto meel kale aad timaado taa macna waxaa weeye wixii ka soo degtana buu kaa koreeyaa waxna buu kaa hooseeyaa meeshii horena ka soo tagtay idan waxay ku shabaheen nusuulka ilaahay bay ku shabaxaysa laa yadruun nusuulkii makhluuqaadka sida raajixa weliba sawaabka saddexda qowle masaajida ku jirta ilaahay hal yakhlu min carshi laa yakhlu marka laga hadlayo waxaa weeye rabbi subxaanahu wa yanzilu ilaa asamaa iddunya kayfa yaliiq bijalaalihi wa qudratihi subxaanahu maca annahu lam yazal cala alcarshi isagoon carshigiisii ka zuulin oon samana ka korraynin oo carshigiisina uusan ka korraynin buu rabbi subxana wa tacala soo degacaya haddaad tara sheekhu isqabatii waxaa weye rabbi subxaanaه wa tacaala waxaan ku qabatinaynaa awoodda rabbi warta xuduud ma laha waxaa fi صaxiix ku sugan ilaahay addoonku markuu yidhahdo alxamdu lilah rabi اlcaalamiin qaal lahu caزa wajala xamadanii cabdiy waida qaala alraxmaan الraxiim qaala afna calaya cabdii idan adduunkoo dhan rabbi subxaana wa tacaala saacad aan addoon u sahay alxamdu lilah rabi اlcaalamiin ama alraxmaan الraxiim la waayi mahaye ilaahay waxaasu uuna see u ajiba nuskhada sii idan ilaahay awoodda asagaale wey suu ajiida asaga yaqaan haddaba suu u soo degi ee haddana cabsi rabbi baaqa ugu ahaan asagaa yaqaana xadiidkan waa xadiid saxiixa mutawaatir nabi maxamed ka sugan saxaaba inay soo gaarayso taabiciin baa keenay waanu sallimayna waanu aamin rumaynayna miaal kale fi saxiix muslim waqeyri waxaa ku sugan addoonka maalinka qiyaamo in rabbi subxaanahu wataala hor istaagi doono rabbina uu la hadli doono sayukalimuhu rabbuh laysa baynahu wa baynahu tarjumaan intaasoo makhluuqaada rabbi subxaanahu watacaala fii saacatin waaxida fii yowmin waaxid suu rabbi u xisaabaya nin kasta ula hadli maxay tahay balisqabatiya waa awood rabbiga lama geli karo wey haddee tanna waa awood rabbiga lama geli karo dhimacdood la wareegeysa ibn cabaas baa la weydiiye baa la yidhi ilaahay subxaanahu watacaala maalinka qiyama waxaasoo makhluuq ah min abina aadam ilaa qiyaami saaca say u xisaabi doonaan kamaa yarzuqhum fii saacatin waaxida sidoo hal mar rabbi u irsaaqee ninka sawxiisa u qorsheeyey bay u xisaabi doonaan bal riwaayad saxiixa way caddaynayaan addoon kasta rabbi subxana wa tacaala inuu goori oo la hadlay oo addoonku u qaadan keligaba u la hadlahay cid kale aysa arkayn addoon kasta wuxuu aaminay ana rabbahu mukhliyun bih adugu rabbi goori kula yaado inta kale kuma arkaan buu aaminaya ruux kasta awoodda awood rabigan wey lama gala xataa makhluuqaadka awoodoodan la geli karinba jibriil baa intuu soo istaagay nabi maxamed gurigiis korkii soo istaagay caasho soo seeda nabi maxamed u soo baxyay caashona maqla nabiguna maqlay markay caasho nabiga ka daba oraday ilaa baqiic nabiga cayshanaysay hadhow la noqday mise la yimi ee la garramay nabi maxamed maxaa u baxday wuxuu caayisho jibriil baa ii yimid adoo dharkii dhigtoo dhar yaraystay bannaanku iga dhawaaqo soo baxba u yidhi wuxuuna diiday adoo dhar yaraysa inuu kuu soo gado malab inuu diido cawaadka muslimiintu ka leexanayaan idan dhawaq baan maqlay waan u tegey idan malgaa awood muxuu u yeeshay in nabi maxamedna la hadala ka dhawaaq caaishana ay maqliga garab jirto marka awoodda rabbigay iyo dadku awood siiyeyba xuduud ma laha marka baabkaa baab la geli kara ma iska sallima baab la geli karta maa aaniyan qoraxda yartii hadda wareegaysa yaa fi tijaahin waaxid bay ku socotaa wamaca daalika nin baa waagi u baryahaya nin baa duhur marahaya nin baa casr marahaya nin baa habeennimo ku jira waa qorax yaroo makhluuqo rabbi abuuraya awoodda intaa leeg adduunkoo maray saacada yar nabi maxamed baa jibriil yidhi duhurka ma galay markaasuu maya lama gaarin duhur markaasuna haa yidhi waa la gaadhi war jibriil waa isqabatii markan maya ku qoraxdu weli xawaalahooda maysan gaarin zawaalkii intaan ha madowka oraa intaan laanka dhammayno bay jubba tallowda orabkeedi markaasaan nacamtoori awooddaa makhluuqu rabbisii subxana wa tacaala marka markaad caqligaada ku daydo ilaahay sifaadkiisii iyo awooddiisa marka waa marka malagaa u galay wey markaad halaagsan lahayd wey idan sallim waa inaad sallimto wey samra huya waxaa lagu yihi axaadiisan maxay ahayd min muctazili wada boqor ahaa oo cabdullahi ibnu ayaa nin la yidhahda ibraahim ibnu saalix iyo nin la odhan jiray asaguna muxuu ahaa muctazili ahaa ayaa iskugu keena majlis abaa yacquub baa loo yaqaana kunyada isxamu rahwiye markaasuu abuu yacquub ifahsi axaadiian amirkii odhanay wuxuu axaadiian sifaadka rabbigay waxaa soo teliyey saxaabada soo teliyisay kayfa takhtasil wa kayfa taxud wa kayfa tasuum wa kayfa tawada kayfa taftanji ma huwa alxalaal ma huwa alxaraam keentay iyo tacabintii baa keentay ima inaan wax oo dhanba aan dhana ka kaco wey laa weysaan jirin walaa xaj baan jirin walaa soon baan jirin walaa isijaan jirin kulli inaan burno oo fatadul kulaha wa ima inaan labadaba sallimo wey laakiin inaan baarna dhahno waa diinta kamidta baarna didnaayo xuur waa ila daro waxbaa kama jiraan xuura shafaytana shafak allah daawaad ii sheegtay bay khayr allah ku siiye marna mid muctila wuxuu ku yii abu yacquubo isagoo la fadhiya boqorka kafartu birabbin yanzilu aw yantaqil min makan ilaa makan bu rabbi soo degahaya haddana noqona rabbi anu waa ku kufray bu isaxa wuxuu yii aamantu birabbin yafcalu maa yasha kufurta tawxiidka iimaanku markuu fadhiisto yani anugu waxaan rumeeyey rabbi siduu doona yeel wuxuu doona sameey aduu haddaad rabbi xukumayso aday kuu taallaa bu marna wuxuu rabbi inuu imaha quraan soo degaya qur-aanka ken bu kaasuu i wlmalaku safan safa markaasuu yii saxabi rahaw maalinka qiyaamaa laga hadlahayaaye markaasuu yii rabbiga qiyaame iman doona soo degdo maanta naga hortaagan buu celinaya wax waa inu mamnuuc tahay fahm liyaa la rabaa war hadday ogaato ilaahay qiyaamo intuu iman asagiga malaa'igtiisa ay ku xisaabi doonaan oo sallimtay hadda xadiidku wuxuu sheegay inuu rabbi soo dhogaayo ilaa samaa dunya mada horta loo didan mooye boqorku wuxuu yiri inuusaanku odhan odaygan farxa ka qaad odayga oday kabeed iska daa inuusaanku odhan oday hadal kala bixin maysibu iska daa intusan kulaa bu marka waxaa la rabaa ruux muslimka ah inuu caqidadiisii ka warqabaa la rabaa noocaasoo kalena uu la socon karaa qaabkii loga jawaabay ayb aan ka soconno almuhim waa sifa rabbi subxaana watacaala u sugan biadila kaiira mutawaatira qur-aankuna u maqlaati kacaayo salafkana rumeeyeen ta'wiilkeeda iyo takyiifkeeda intuba waa madaahib salafka aysan shuqul ku lahayn laska ilaaliyo baabu qowli rajuli fulan jacdun aswadu aw طawiilu qasiiru yuriidu sifata walaa yuriid aliiba buu u baab yahay wuxuu rajul ruuxi ninka ogaahaysa uu yidhi fulan jacd ama markaad ruuxa tilmaamayso aad karto hebel kee ahaa hebel soo garin ninkii la tukan jiray ee khayrka badnaa war garan mahayn war ninkii yatamaha aad garan maysid yacnii tama adaygaas inaysan ahayn xan iyo ceeban ee tahay tilmaan iyo qayxid buu bukhaari ka hadlaya fulaanun jacdun waa nin tama adag wey aswadun madow aw tawi ama nin dheeray labalowshaha qasiiru ninkii gaamnaa yuriiddu asagoo doonaya asifata tilmaan iyo qayxid iyo caddayn doonaya walaa yuriiddu aan doonaya alkiibata xan iyo dar inay bannaantayd bukhaari uga hadlay waa sax wey xadaثna cabdالcaزيز بن cabdالlah اlweysi abوlqاsim الmadني ثiqة imam qal xadaثna ibrahim بn sacd الزhري can صالح بn kaysaan ثiqة imam can ibni شhahaabin qaala wuxuu hi akhbarnii waxaa ii warramay ibna akhii abi ruhmin abi ruhmin walaalkii wiilu dhalay baa ii warramay magaciihi hadii wiilka asaga kalfuun ibn alxusein alkhifaari ninka asaga xaafid xajar wuxuu leeyahay maqbuul dahabina fi lmiizan wuxuu leeyahay laa yucraf ila bihada alxadiid marka jahalaa ku jirta ninkan dambe yani ibna akhii abi ruhmi jahalaa ku jirta annahu ninkaas wiilka adeerka loo yahay ama abi ruhmi adeerku ahaa samica wuxuu maqlay abaruhmin adeerkii abaaruhmin uu maqlayo wa kaana abuu ruhm wuxuu ahaa min asxaabi rasuulilah alladiina kuwaasoo baayacuhu rasuulka ballanta la galay taxta shajara geedka hoostiisa camal xudaybiya yaquulu asagoo leh saxaabigaas hazawtu maca rasuuli rasuulka ilahi baan la duulay ghaswata tabuuk duulaankii tabuuga sanadka sagala dhacay baan nabiga raacay faqumtu waxaan istaagay leylatan habeen baan bel akhdari joogay akhdar waa manzil ku yaala kaloo faqumtu waa anii qoran inintaa idaga fiican fanimtu waxaan kaxoy leylatan habeen bilakhdar akhdarku sheekh wuxuu leey waa meel u dhow tabuuq meel tabuuq u dhow waadi lquraa iyo asaga u dhexaysa oo waadi lquraa iyo tabuuq bay u dhexaysaa ama ninka shaarixaas wuxuu ku fasiray waaya qowkiya ladaa'if ma aha waa khalad arrinta ayada idan waa manzil iyo makaan u dhaxeeya waadi lqura iyo kafuuk halkaasaan habeen seexdow ama aan istaagay inaan nafto u istaag fa sirtu waxaan ahaa oon joogay qariiban minhu min nabi maxamed meel dhow baa markaa aan habeenkaa seexday ama taagnaa fa ulqiya calayna waxaa nugu tuuray an nucaasu hurdo hurdaa raggii qabatay fabasabtu waxaan kula galay yani duulaanka aan soconay astayqidu inaan marka baraarugaya toosahay marnabaad xogogu buruxsan marna soo boodi walxalqadana bay u dhawaatay raaxilati aniga gaadiidkayga wax u dhawaaday min raaxilati waan soconnaa markii hasha iyo nabigu sahraa iyo taydii baa isu dhowaaday markan hashna ku dhow baan soo toosay ninka marka hasha saaran hadduusan kaa duweyn oo ku marka lugta aad ku haysato ku haysato labada kabaal aad ku haysato buu ku ama ay kabaallaha kaaga dhufan waa in lagaa ilaaliyo markuu kaa duwo ruuxiyo hasu marka fasirtu wuxuu siin u qora ma jira fasirtu waxaan socday ah oo siin uu qorahay aniin fasirtu waxaan ahaday weye qariiban minhu oon soco markii aan soconay fa ulqi calayna nucaas fadafiqtu astayqudu waqad dahat ayadoo u dhowaatay raaxilati min raaxilati fayuzicni waxa erbixinayey dunuuhaa dhawaasho hasha u dhawaasha rasuulka aad baan u dhibsanaya wey waxaan ka baqaayey hasha rasuulka inay dhibto ama lugta ka xagato ama ay qori iyo kabaali wax ku muddo fayuzicni waxay erbixinayey dunuuhaa dunuu raaxilati min raaxilati rasul lah sl khashyata ka ka baqaayo an tusiiba inay asiibto dhib u geysato rijlahu lugtiisa oo filkarzi ku jirta kooraha ama kabaalka ama xariga lagu qabsado lugta ah, faraskooda marka la saaran yahay laba biroodo waxaa jira bir xagg iyo xagga ka ah oo kelyaha faraska ku aadan oo ninka lugaha ku qabsado marka waa lagu furo faraska maxaa la yihahdaa soidinku biskileeti iyo wasamafata mooye wax kala garan maysaan kaas wey geeligu marka waa loo sameeyaa ruuxuu mar lugta ufisano horadu saaran marna mudadkiino kabaalaha hoostooda eh, eh, eh, geedoo lagu saliido ruux ku istaagaya marka lugta waa banaanka joogto ayib kaasaa loo yaqaana marka waa surajka ama surajka fardaho kale u shabaha <clears throat> fadafurtu waxaan guda galay uakhiru inaan dib u dhighayo raaxilatii gaadiidkii iyo hashaydii xataa halabatni ilaa iga adkaatay iga noqotay caynii ishaydii bacd leyl habeenka barkii ama markaan cabaar socono nabiga ka dugay oon ka dugay oon ka dugay bay mar hurda ila tagtay idan hashiis ka socota nabi maxamed bay <clears throat> lugta ku dhusan doontaa fazaaxamad waxay ciriiriday raaxilatii hasheedi raaxilata rasuuli illaahi walxaad rijluhu fi lkaris lugtiisa neef ay ku jirto kooraha ama meesha kabaalka nabiga lugta ku qabsaday eh, fa asabtu rijlah faashaaba ma dhhin fasaxaabau inuu asagu khalad kaliya buu tilmaamaya faasabtuna waxaan dhib u geysan asiibay rijlahu nabixa lugtiisi faasaabat raaxiladii ma dhihin maxay asagaa mas-uulka ah isagaa waday isagaa seexda khaladkasaaray falama astayqid ma baraarugin buri ilaa biqowlihi nabi maxmed hadalkiisi baan ku toosay buuri xasi uu yidhi kaha oo kale wey markaa la xabsato kah baad la yihahdaa ama dadka qarna jah bay dhahan jin u bedelaan <laughs> amuun waa ruux markuu xanuunsado o kale ama gubato oo kale ama fuqanyo oo kale falama stayqid maanan toosin burkoodo ilaa biqow hadalkiisii baa ku barabiga uu yidhi xasi faqultu waxaa yidhi yaa rasuul istakfir li nabi maxamedow dembe ilahay weydiiye yani dhib baan geystay cafi nabi maxamedow faqaala rasul wuxu sir iska soco dhib ma iska soco ma calayhi socaa fadafiqa rasul rasulka wuxuu dhigo galay yas'alnii su'aalo weydiye nabigu su'aaluu weydiiyey dacwadiisu wax dhiba u qabin bay u ruux markuu kuu xaadala kulaandhima in ogto in keenka ku dhawo shil kaa dhigo maanta o dhan wuxuu dhihin ku jiraya xuruftiisu fiiran oo kula hadlimhayo lakin nabiga wuxuu haddana wuxuu u bilaabay sheeku u bilaabay saxaabiga fanafiqa rasuul yasaluna inuu weydiinayo can man takhallafa dadkii dib mare ee ka hadhay min rajul tabuk duulaankii tabuk raggii ka hadhay buu nabigu warsanaya oo min bani khifaar reer bani khifaar waa qoysku ka dhashay haddii abuurma ka dhashay wey raggi ree bani khifaar an dagaalka iyo duulaanka soo raacin buu nabigu weydiiye faqaala wuxuu nabigu wahuwa yusaailunii aw wahuwa yasalunii waan u warramay waa u sheegahay faqaala wuxuu nabigu wuxuu maa facala maxay sameeyeen annafaru kooxdii alxumru gudgudidnaa aطiwaal ee dherdheeraa markii dherdheeraa ay gudgudidnaa astatu ee garka yaraawe naigu asalki ahiaau markaas ama ahaa anig waa qora ahau isu mid w dhib mala aigu waa mufradka saaaadkana waa un jamci wey aigu waa ruuxa dhinka dheer laga lowshaha en gar fiican lahayn meelaha coodka ku leh maxaa la somaal gar <laughs> fiicanoo ishayara malaha in yaroo qumanoo kuusada meel ku taana ma laakiin meelahan cunaha ma halcunka iyo meelaha xoogo coodka kaga yal habanku kaga duwan yahay marka waa noocan qurux wey idan nabigu marka tacyiir ogama jeedo muxuu oga jeedaa weeye tilmaamid ayib hore halkaasu ka rabaa maa facala maxay annafar alxumru gudgududnaa xumrugaasagu hadda wax ceeba ma laha atuwaal hadda wax ceeba ma laha dheerar laakiin ayib laakiin meeshu had bukhaari waxaa waa maxay astatu ee waxaa weyaan darbaateelka lahaa ama coobka lahaa ayib faxadatu markaasaan u sheegay oo nabiga oga sheekeeyey sababka iyo waxaa reebay bitakhallufin dib hebel waa haay hebelna waa haay hebel waa haay wuxu dhan baa nabiga uga shekeeyey qaala adana wuxuu hi famaa facala maxay sameeyeen maxaa reebay asuud nimankii midmidobaawe aljacaad ee kimaa adkaa alkisaara haddanaga gaabnaa waa saddex sifo oo marka aan tilmaan loo jeedin ceeb iyo ceebayn iyo dhaleecan iyo ceeciya noqda weeye xumaan noqda aladiina kuwaasoo lahum u sugna nacamun xooley ah yani nabigu wuxuu si raaciyey nimanka horta madmadoobaa haddana timaha adkaa haddana gaagaabnaa intaada ku garan weydaaba ruuhu haddana nimanka xoodhaqatada ruu horta garan maysa wey aladiina kuwa lahum u nacamun xoolo yani nicooley xagee xaggee xoolaha kula waxay ku dhaqan jireen wey bishabakati sharh meesha loo yaqaan waa cel meel biyatar ahayoo reer bani aslamay demi jireen ree bani aslan baa degi jira oo waliba min bani khisaar aslamku waa jilib ka tirsanaa ka dhashay w ree bani khisaar idan marka niman ree aslam ah oo ree bani khisaara ooda gaaban madmadow ayb meeshaana xoola ku dhaquu nabigu weydiiyey wax ka reeba iyaguna duulaankii haldeerka fataذakartu waxaan ka daydeeyey oo ka dondoonay fii bani khisaar nimanka nabigu niman madmadow gaagaaban tima adag dhaqataa meesha sharaq layaad ama sharaqtu sharaq degi jira oo lagu dhaqan jiray baan maskaxdayda ka barbaaray buri saxaafii fatadakartu waxaan ka xusuuso ka raadiyey fii bani khifaar falam adkurhu maa xusan waan soo saarow nimanku nabigu weydiiyey nimanku nabigu sheegay ee tilmaamay waan soo saarow buuri xataa dakartu ilaan xusuustay annahum ayagu ragga ayaga inay yihiin rahtun koox iyo jamaaco min aslam ree aslam ah kaanuu xaliifan lanaw aslamku reer baniga far maaha dhalad ahaan ma ah laakiin dhaqan bay ku ahayd niman reer bani aslam ah oo reer bani kifar dhaqan ku ah oo xulufo ku ah inuu nabigu tilmaamay halkaasan gartay kaanuu xulafaa fiina faqultu ya rasulla rasuulka ila waxaan idhi buuri ulaaika kuwa waxaa weeye min aslam reer aslam mooyeene reer bani kifaar ma aha aniga abuu haddaan ahayn reer bani kifaar baan ahay nabi wuxuu leeyay soomaa hadda kor maana dhihin xariif ilqowmi minhum min anfusihim xadiikan ku soo mar mxu ibnu binti اlqowmi minhum wa mawla qowmi aw xaliifu اlqowmi minhum waynu soo marray ayib ila mar dambaan xustay nimankii dhaqanka reer ku ahaa reer bani aslama nabiguna tilmaamhay bukhaari marka inta o dhan buu u jeedaa inaan aysa ceeb ahayn qaala nabi wuxuu yihi famaa yamnacu maxaa u jiidahay ka reebahaya axadda ulaa'ika kuwaa mid ka mid ah ragga aan soo sheegnay ama reer u diidahay jihaadka xiina wakhtiga yatakhallaf uu dimarhay ee ka haray duulaanka xiina yatakhallaf markuu dimarhay maxaa u diidahaya an yaxmila an yaxmila waa faacilki yamnaca ayb famaa yamnacu axadda ulaa'ika an yaxmila halkaa dambe weye xiina yatakhallaf baa ii dambayso saasad kugu famaa yamnacu maxaa diida weye axadda ulaa'ika midkan maxaa u diidahaya an yaxmila inuu ku xumbaado calaa baciiri min imri imra'an nashida fii sabiili idan asagoo duldhixi waaye oo halgankii jihaadka soo aadi waaye war in gaadiidka iyo faradkiisi iyo baqalkiisi iyo awrkiisa ninin nashiid oo firfircoon halgaba uu siiyo warwad bax muxuu awoodi lahaa wy maa yamnacu axada ulaaik xiina waktigii yatakallaf buu dib maraayo an yaxmila inuu xumbaara maxaa ujeeda ayagu yaxmila faacil maaha calaa baciirin haki inuu xumbaara ama neef geela rakibisa ma ahayn xataa geela dhigid xataa way rakuub bay ka dhigan jireen an yaxmila calaa baciirin min ibilihi in mala inuu ku xambaaro oo siiyo gaado nashiidan firfircoon fii sabiil ilah waxaa u waa maqan yah maanici faacilku waa go'an yah ee ma sheegno faacilku nabi wuxuu raaciyey faina caza ahli ahalkayga midka iigu adag ee iigu qiimo badan waxaa wey calayga dusheeda an yatakhalafa canii almuhaajiruuna cafwan min qurayshin walansaar wayasaar waasad nabigu waa kala reebay dadka muslimiinta ah ee halganka ka harayaa dadka iigu dhibaan en ka laxawsan markay haraan waxaa weeye muhaajiruun ansaar reer bani khifaar aduu ka dhalatay iyo ra'san afartaa qoys hal inuu ka hara nabi kuma qalbisanin in la kala bixirka qaadaysa meesha oo l rmajaakumaysan fiicinayn laakin hwl maanta maxaa reebay in la kala bixi awaaid kala bixi baa meesha laga qabanayo wa ficl waad ahaydba ma sinayn ansaari muhaajiriin ma sinayn weliba haasatan ansaar dadka lamid mahayn marka xaalada xumaato dhinac uguda ugu weerara ansaar ah, niman waxay yahan dagaalamo la yaqaano ay ahayen islamka meel kaga soo baxay waxaa hmm? loo garan waay zamanka waa la kala garan karaayo taa waxay ku dhisan tahay munaafiqiin maanta ma jira haddaad tirada weysaan oo siday saxaabada u bannaayeen xudeyfi iyo cabdulahi bn cabdi kulligood waxay dhaheen munaafiqiinta xilliga nabi maxamed joogtay iyo kuwa maanta jooga kuwana maanta ka badan alyowm hum akar wa ashaddu fasaadan lianna munaafiqii ahdi rasuulilah kaanuu yastakhifuuna nifaaqahum wa haa hum alyowm yastaclimuuna aw ilmaada odhan jireen almihim sifaad iyo dhaqamo iyo caadaad iyo ogaasho fara badan baa lagu ogan kara ruuxa inuu maanta yahay nin wanaagsan oo ansaari ah oo u gargaaraya muslimiinta inuu munaafiq yahay oo xun yahay inuu muslim yahay nabi maxamed wuxuu ka tegey adil lagu garan karo yuushikuu an tacrifuu ahla aljannati min ahli naar waxaa dhow mar dhow inaad galagarataan ahlujannaha iyo ahlunaarka idinka nool nabi maxamed see loo kala garan lababa nab wuxu uhi bisanaa'i alxasani wa sanaa'i sayi antum shuhadaa llahi fi lardi shacbi baa geyna ah, eh, shujaacada marka waa la ogaan karaa dhib ma laha insha allah taala <clears throat> fa ina acaza ahli ahalkayga midka iigu daran wey igu laxawkulul calaya dushayga nabi haddaan ahay an yatakhalafa inuu ka dib maro ka haro canii aniga iga dib maro wey aniga waxaa ii qoran an yatakhalafa can almuhaajiriina lafdiga waa khaldan yahay lafdiga waa khaldan yahay waa inay noqoto cala an yatakhalafa canii ninkuu u qoran yahay can ilmuhaajiriin haska sox an yatakhalafa canii inuu iga haro almuhaajiruuna weye oo min qurayshin iyo walansaar muhaajiriinta quraysheed iyo ansaar iyo wakifaar waa asla ضaciifu isnaad ibn abi ruhmin majhuul falaa yucraf ila bh laakiin macnaha xadiidka u tilmaamaya oo ah in ruuxa wuxuu dhibsanayo ama mararka qaarkood ceeb ah ama dhaleecayn dhaleecayna ama foolxumo ah lagu tilmaami kara markii tabar la waayo ayb ninkii naafada ahaa garan maysid ayibniyaadu oo marka loo jeedo qeexid iyo caddayn isa dhiblayn baa laga qadanaya xadaana muusa bn ismaaciil atabudaki abu salma atabudaki qaala xadaana xamaad ibnu salma can muxamed bn camr bn calqamat aleyfi can abi salma muxamed bn camr waa saduuq xasan xadiisi can abi salma cabdiraxmaan can caaishata radi allahu tacala canha qaalat ista'dana rajulu nin baa idan nabiga weydiista cala nabiy cuyaynata bn badrin alfazari uu ninkaa yahay baa loo badan yahay nimana waxay ku sheegeen eh, mahrama ibn nawfal inuu ahaa laakiin ninkaasaa loo badan ninkii dhibka badnaa istana rajul nin baa nabiga idan weydiista can nabi faqaala wuxuuhi bisa akhu lcashiirati qoyska walaalkood baa xun alcashiira hiy alqabiila wاlusra idan fulan waxaa lii waa akhuu bani fulan ma aha walaalkood weye waa qoys ka dhashay baa lagu odhanaya min bani fulan iyo akhuu bani fulan waa isku mid yani bisa akhulcashiira qoyska wiilkooda waa xun yahay waa nin liita u sal slam falammaa dakhala markuu gurigu soo galay inbasata nabigu waa u yani bimacnaa alaana lahu lqowl kama fii axmed wahayri nabigu hadalku u darciyey wa lafdin tadallaqa fii wajhi nabigu weji furfuran oo ifahay uu kala hortagay faqultu lahu waxaan ku nabi maxadan ahay daan caaisho ahay waxaan ku dhiba tiri nabi maxamed waa sidaati ninka markuu hadday soo galaa nabi maxamedow waxaa tii ugu tiri bi'sa akhulcashirati ya caaisha markuu kuu yimidna nin aad u qiimo badan oo ansaaroo kalea ah ama mahaajiri aad usoo soo dhoweysay waad wanaajisay si bashaashle oo weji furan oo marqaan laad u soo dhoweysay haddana waad caayasa nabiga isqabadsiibay tir ina allaha nab wuxuu i laa yuxibu alfaaxish almutafaxish marka hadda aan ka hadlahay ninku wuxuu aaban kuu sheegay oo jarxi ah haddana maadaama aan rasuul ahay markuu u yimid inuusan u arag inaan guriga ka cadhsanahay ama nin khariban ba aan ahay waa inaan soo dhoweeyo wy faquulaa lahu qawlan layanan fircoon baba la yidhi ayb marka liinka iyo imbisaadka waa dhankaas hadalka horena wuxuu ahaa wey ninku kuu sheeg idan waxay dhn mxadinta awalu man jaraxa rasuul اllah bisa akhulcashiirati iyo ma filhayo ana fulana wa fulan yafqahaani min diinina hayan iyo axaadiis fara badan iyo eh, mxuaha nicma rajul cabdulahi bn eh, camr low kaana yaquum min alleyl iyo howlahaas fara badan bay saxaabadu eh, culammadu meesha geliyeen xadiidka marka cilaaqada weliga baabka ima muuqato haddaan allahuma laga qaadanaynin bisa akhulcashiira lanno taa tacriif ma ah tacriif iyo qeexida kulle ma muuqato lakin bukhari wax laga yaba inu tacriif u wado oo nabigu ku qeexayay ninka asaga xadaثna mxamed bn kasiir alcabdi qaala akhbarna sufyaan sufyaanka waa kuma maxamed ibnu kasiir intaynu soo maro dhan toddoba boqol iyo ka badan baynu soo maray wuxuu daba taagnaa hawri sufyaan hawri ninka meesha ku jira qaala wuxu uhi sheekh xadaثanii cabdiraxmaan ibn اlqaasim maxamed bn abi bakr waa iqa can ilqaasim oo isaga aabbihaade qaasim ibn maxamed ibn abubakr wey wiil eedow tahay caaisho wey can caaishata radi tacala canha qaalat min fuqahaa taabiciin istaadanad ista'adanad rasul la rasulka waxaa idan weydiisatay sawda sawda mid zamca waa gabadhii nabigu u guursaday bacda khadiija ogu xigtayba maxay idan weydiisatay leylata jamcin habeenkii musdalifo leylata jamcin wa kaanad waxay ahayd sawda imra'a haweenay aqiila culus aqiila culusu yani cad culus xagga socodka ayib abita yani baiat اxaraka ayadna sabita waa islaamta cagta culus haweeney saqiila yani xagga jismiga u celi shirka oo islaan laf weyn ba ahayd oo hilib badan oo laf weyn ba ahayd sabitana waa maxay xagga socodka wey idan saa darteedna waxay ti nabi maxamed aan ka soo dadke ee haweenka musdelifo la bari anoo aan sii butaac oon jamaraadkaan soo turto kadibna dawaafkaygaan sii aado ifasax marka muxuu ka raba bukhaari bukhari wuxuu ka raba wakaanat sawda imra'a haqiila sabita hebel wucag culisa cay wey waa nin culus oo buurana cay wey ama ayib marka intaa wuxuu litacriif bay ahayd mooyeene ma ahayn faadin allah nabigu waa u idmay baabu man lam yara bixikaayati alkhabari ba'sa wuxuu baab yahay ninkan u arag hadalkii sidiis in loo soo tobiyo ama la jelo ama la matalo wax dhiba ruux wuxuu sameeyey inaad tusaale ahaan action ka bixiso ood sisho ama aad suuraysanayso dhib lahayd xadaثna musadد ibn msrhd abu bakr qala xadaثna xamaad bn zayd bn dirham albصri can caasim ibn bahda ibn abi najuud ثiqaة xujaة fi اlqira'aaت xasan اxadiiث can abi waa'il abi waa'il magacii shaqiiq bn slm aw salm bn dinaar xuseen shaqiiq can ibn mascuudi qaal lama qasama rasul la rasulka ilah markuu qaybshay hanaaima xunaynin xunayn hanaaimteedii gaalada laga soo qabtay ree hawaazin ree laga soo qabtay biljiciraana maxadiinta badankood waa shidaan ahlu siirkuna way reebaan jicraanay dhahaan maba shidaanba jicraana ayb waa meeshunaba xoolaha ku qaybiye wey izdaxamuu calayh way iskugu yimaadeen wuxuu la qaybinaya saxabada xagga xag yimaadeen nabigu qaabka wuxu qaybinaya la fiirinaya faqaala rasul rasulka wuxuu yidhi ina cabdan addoon oo min cibaadi illahi ilaahay addoomihiisa ka mid ah bacaahu llahu rabbi wuxuu u diray ilaa qowmin qolyuu u diray fakadabuuhu rasuulkii waa beeniyeen nabi nuuxun yahay baa loo badan yahay wa shajuhu waana dakreen madaxay ka dakreen shajiga asar oo wixii nabarka madaxa gaaro wey fa kaana nabiga wuxuu ahaa ama addoonkaas yamsaxu kii tiroo bi'iya ama baabi'iya ama iska masaxa addama dhiigga can jabhati wejigiisa jabhaduna waa qaybta laga sujuudo wey halka laga sujuudo wey wayaquul wuxuuna odhanayay nabiga asaga ah ama addoonka asaga allahuma kfir liqawmi fa inahum laa yaclamuun ilaahu tolkay u dhaaf waxba garan maayaan ayib culamadu waxay leeyihin ishkaal ba ku jira ibn xibbaan ishkaal ba geliya wuxuu leeyahay ilaahu qur-aanka wuxuu ku caddeeyey inuusan rabbi shirki dhaafayni in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfir maa duna dalik qolihii nabiga beeniyey ee takriibe kafaray waa mushrikiin see nabigu u leeyahay ilaahw qoonkaygu u dhaaf bimacnaa shirki dhaaf wey inaad tiraa ruux ilaah shirki u dhaafna socon mayso hadda waxay leeyihiin waxaa weye macnuhu allahuma afir liqawmii ilaahu wax dembiga ugu dhaafa haleeshiyo islaami wey idan ruux hadduu islaamo dembigiisii shirki oo dhan soo eber maaha qul iladiina kafaruu in yantahu yukfir lama qad salaf markaasaa loo jeedaa waadana waxay ma ahe wuxuu nabigu ilaa u dhaaf waxaa weye dhibka ii geysteen waa xaquu nabigu leehay xadgudub asaga lagu xadgudbay naftiisi iyo cirdigiisi iyo dhiiggiisii weeyaan iyo taana nabigu waa cafiyin kara waa xaqu asagu leehay saa darteed nabi maxad sal slam saxaabo fara badan uu cafiyey inay xantaan ama wax ka sheegaan si gaalo looga farxasho niman badanood eh, muslimiinoo nabiga wax ka sheegayna hortiisa wax kaga sheega iska cafiyey idan waa xaq ay ambiyu leeyihin ayaga ka tanaasuli kari marka waxa wey allahuma kfir liqawmi waa mac u dhaaf hidaayatahum lii wey dhibka anay dhiban u dhaaf tafsirkan waa lagala dhib mal ka socon fainahum laa yaclamu jahalo weeye qaala cabdulahi wuxuu ihi maxalu shaahidku waa kana fakaanii waxaad ii moodaa haddaan cabdulaahi ahay anduru haddaba inaan indhaha ku hayo oon eegahayo ilaa rasuulila rasuulka ilaahay oo yaxkii jilhaya ama matalhaya arajula nabigii ama addoonkii oo yamsaxu ka masaxaya can jabhati wejigiisa dhiigka masaxay nabigu markuu lahaa fakaana yamsaxu addama can jabhati nabigu waa tusaaleeyey fakaanasaasuu gacanta yidhi wuu mariyey idna nabigu wuxuu jilahayaa ama tusaalaynhayaa nabigii marka la dhibay dhiiggii ka daatasuu iskaga taray idan ruux faruu sameeyey iyo qaabuu u hadlay iyo qaabuu wax u sharxay ama qaabuu wax u suurayey inaad adigu aad jili karto ayb inaysan dhib lahayn oysan xan noqonaynin ama dhagaajin aysan noqonaynin iyo waxun midnaba baa laga qadanaya baaba man satara muslima xadiikan aan ku dara xadaثna bsr ibn mxamed almarwazi qaal akhbarna cabdالlahi bn mubaarak qaala xadaثna ibrahim ibn nashiir abu bakr iqaة imaam can cuqbata bni calqama saasa ii qoran laakiin ma helin tarjamada nin iska leh sida raajixa waa kacab ibni calqama fii kutub rijaal sitta ma heli nin yarac cuqbat bnu calqama ragga aanu helay ee meesha ku jira rawaayadkana cadaynhayaan waa ninka loo yaqaana kacab ibnu calqama meesha cuqba ah uun kacab u bedela almisri saduuq imaam can abilhaytam mawla cuqba ibnu caamir wasmuhu kaiir ibn xibaan cijli way tawfiiqeen dahabna wxu leh laa yucraf ibn xajarna wuxuui waa maqbuul laakinahu qad tubica fi اlxadiid laakiin sidaa aanu gaari doona insha allah <clears throat> qaala wuxuu ihi ninkaas jaaa qawmun qolyaa u yimid ilaa cuqbata bni caamir aljuhani saxaabigaasa u yimaadeen faqaaluu waxay yidhahdeen muslimiintii saxaabigaas su'alaha weydiinayey ina lanaa jiiraanan waxaanu leenahay deris yashribuuna khamrada caba wayafcaluuna waxay waxaa sameeya yani dunuubbaay sameeyaan rag xun wey afa narfacuhum ma u koryeellaa ma u gudbinaa ila alimaami saldhigga ma geynaa wey dacwadooda gudbinaa yani mas-uulka imaamka ama booliska ama ninka marka hawsha ku lugle ee mas-uulka ama u geynaa dacwo ma ka gudbinaa ma jaatusnaabay almuhim <laughs> jiifka ma geynaa miya imbala waaye qaala wuxuu yii saxaabigi laa maya ha gudbina faraha ka qaado samictu rasul lah sal slam yaquul rasuulka ilah yaan maqlo weleh man ra'aa ninka arka min muslimin ruux muslima cawratan yani wax ceeb ah ama dembi ah ama dhib ah oo fasataraha astro qariyaay kaana ninkaa wuxuu noqonayaa saatirka kaman axyaa nin nooleeye oo kale maw'uuda min nolol duugay min qabriha qabriga ka soo bixiy ruux nool oo la nolol duugo isagoo nool la xabaalay ruux qabriga ka soo faago oo soo bixiyo nooleeyey oo nolol saba ugu noqda lamid tahay hadaa ruux muslima cirkisa asfurta waa xasan sheekhu waa daciifa calayhi laakiin xasan wey maxaa ariiq kaluu leeyahay dariiq kale uu leeyahay xadiidku can cuqbat bni caamir cinda albukhari fi اtaariikh walahu shawaahid fii aslihi cinda صixaax marka xadiiku xasan weye xadiiku xasan weye waxaana culamadu ay leeyihiin xadiidkanoo kale waxaa lagu dhaqmahayaa markuu fasaadku u yahay fasaad loo dulqaadan karo ayib laakiin dadku hadday yahay dad mujrimiina oo xumaantan ba lagu yaqaano oo ummaddana aafaynayo waa la jaatuusi ma ahe kootin baa lala fuulhaya bay leeyi culamadu adilo badan baan u keenay masalada ayada idan marka ruuxa leeyahay caysisa halla asturo mar khaldamay ama xumadan aan lagu ogeyno mar aad aragto asagoo wax samaynaya marka tuga la odmayse laakiin markuu ruuxu fasaadkiisi uu bannaanka yaallo ummadda uu fasaadanayo ama wixiiba uu xadka ka baxo waa laysdabadayimee guryaha laskugu daadan kadibna maxaakamta lagu geyma lagaa shaqaynaya saasa raajixa wabilahi tawfiiq